lmushtarak qadarka mushtaraka ah sawaaun kaana almacnaa haba ahaado mutafaadilan kii kala fadilan fii mawaaridihi meelow ku soo aroray oo mutamaail ama isku mid ha noqdo marka muxuu ka cararaa qoladii dhahay ishtiraaka lafdiga diidaa moogta sababto sidaan sheegna waa ishtiraak haddaad tidhaahdo haddii la yidhaahdo wujuudka alle iyo wujuudka makhluuqa waxay noqonaya ishtiraak lafdiga wujuudka macnahan u naqaano makhluuq waa macno kale macno kale u fasiranaya marka waxaa weeye sunay kuu qarinayaan marka nacam waidaa qiila haddii la yidhahdo inaha mushakikatun yani xoogaa farqiga udhexeey saas camal waayo litafaaduli macaaniha falmushakiku nowcun min almutawaadi waa ka akhdari dhahaya wanisbat lalfaadi lilmacaani khamsatun aqsaamin bilaa nuqsaan tawaadu'un tashaakukun takhaalufun wlishtiraaku cagsuha taraaduku tawaaduka shaqaabka waa isku dhow yihiin takhaalufna waa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 faruma lahan bayna hubuuti iyo wlwujuudi faruma dhex waa isku mid laakin alfarqa haabitun wuxuu udhexeeyaa bayna alwujuudi alcilmiyi wujuudka oo cilmiga iyo walcayniy fari waxaa udhexeeya wujuudka cilmiga iyo cayniga wujuudka cilmiga waa dihni caynigana waxaa waaye in maarata bannaanka usoo baxo maca ana maa fi lcilmi waxaa cilmiga ku sugan laysa huwa alxaqiiqatu lmawjuuda ma aha walaakin huwa alcilmu waa cilmiga attaabici raacsanoo lilcaalimi kan caalimka alqaa'im bihi oo cilmigaas uu ku qumay nacam addiba intaa kaloo dhammaystirana maanta waxyaalaa nooga dhammeeya